بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بأن آيات بقول طبان يكو إلى آيات بقول لباتن يؤفر وسورة الأنعام جزء سيدات باللوغيس آيات دي هره وحي أهيد درسي هره ونقلب وانقدقدينينا af-idatahum quluubtooda oo sidii xaqa ahayd meel kalea loo gadin iyo absaarhum indhahooda kamaa lam yuminuu si ayna u rumaynin bihi qur'aanka urumaynin u rumaynin awala marati siday markii horeba u rumayn waayeen yo haddana loo seejin inay rumeeyaan wanadarhum waxaanu kaga tegay fii duqyaanihim kibirkooda iyo dalaalkooda yacmahuuna iyagoo wareersan allah wuxuu leeyahay walow ananaa anagu nazalnaa haddaan dejino ilayhim xaggooda almalaaikata malaaig haddaan soo dejino qoladan xaqa diidan wa kallamahum lmawtaa kuwii dhintayna ay la hadlaan oo yidhahan war waxani waa run oo waxasharnaa aan soo shirino calayhim dushooda kulla shayin shay la arkoo dhan qubulan si daahir oo caddaana maa kaanuu ma ahaadeen liyuminuu kuwa rumeeyey ma ahaadeen ilaa an yashaa allahu alla doono mooye walaakina akarahum badankood yajhaluuna allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay siday iyagu dalbanayaan haddii malaa'ig la soo dejiyo oo waxaan waa run tidhaah oo mawtadii dadkii dhintay hadlaanoo waxaan waa run yidhaahdeen oo shay kastoo alla abuuray loo keeno waxaan waa run yidhaaheen marna ma rumaynayaan inuu alla doono mooye marka waxay ka dhigan tahay wax mucjizadaho wax u taraysaa ma jirto haddii alla waafajiyo keliya unbay rumaynayaan wey wax walbana wixii alla waafajiyo alla doonayaa socdee mucjizad iyo wax la keenay cidna waxba u tari mayso waana saraxaad bay dhihi walow walow annanaa anagu nazalnaa haddaan ku dajino ilayhim xaqdiidayaasha almalaaikata malaaig oo akalama oo malaaigtu tidhaahdo war waxan waa run wakalamahum ulmutaa kuwa dhintayna ay la hadlaan war annagaa meeshii tagnay waxani waa run waxasharnaa aan soo shirin calayhim dushooda kulla shayin shay la arko qubulan si muuqato oo daahira maa kaanuu ma ahaadeen liyuminuu kuwa rumayn lahaa ilaa an yashaa allaahu alla inuu doono oo ku hadeeyo mooyaane marka macnaha waxay ka dhigtay mucjizadu waxba u tari mayso walaakina akarahum badankood yajhaluuna waa ka jaahi oo sidaa wax u garan maayaan wakadaalika sida adiga laguu xastay oo col laguu leeyahay kadaalikadu waa shayaaiinalinsi baanu yaanu u yeelay oo cadow ah waa ka bedel iyo waljinni jinka shaydaamihiisii yuuxii wuu u waxyoon bacduhum qaarkood shayaadiinta iyo jinka ilaa bacdin qaarka kale zukhrufal qawli qowl qurux badan zukhruf dahabkaa la yidhaah qowl qurux badan quruuran liyuqiruu inay ku kadiyaan liyuqiruu waxaan u leeyahay ficilka dambe aan rabana maa facaluuhu sidaaba ma yeelen haddii alla doono ee fadarhum iskaga tag iyo maa yaftaruuna waxay been abuurteen iskaga tag oo isu daa aayad kasta oo nabiga lagu yidhaahdo faraha ka qaado iskaga tag waa markaan jihaadku jirin weyn intaan jihaadku jirin weyn marka culimada qaar baa le aayadaha noocaas ee nabiga faraha ka qaad layidhi kulli aayatu sayf baa lagu nasakhay marka lama nasakina waxaa ka markii loo baahdo ee duruuftu ay halkaa marayso yaa ayadaa la isticmaali markii kalena jihaad baa lagu qaadi waxa wey ma nasakna mar oo duruuftu keento in la dabco oo si sahlan loola isticmaalo gaalada yaa ayadaha la isticmaali waayo marka sidaa nabiyullahi maxamedow adiga cadow lagugu sameeyey yaa nabi kasta cadow loogu sameeyey cadowgaasoo ah shayaadiinulinsi waljinni oo jinkuna shaydaan buu insiguna shaydaan buu waa sifadii masuufka loo idaafay alinsu shayaaiin wey iyo waljinu shayaaiinu yuuxii wuu u waxyoon bacduhum qaarkood waxyi waxaa loogu magacaabay waxyiga wax hoos ahaan baa la yidhaha hadal hoos ahaana wuu waxyoon bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale zuqrufa alqawli qowl qurux badan oo malab aada moodo quruurankada darteed marka hadalladii ku yidhahan waxaa ka mid ahaa war qoladiina nebi maxamed la joogta wixii alla ma cunaysaan oo waxaad idinku disheenna waad cunaysaane bal xaaladaa u fiirsada bay yidhaahdeen marka shaydaanka iyo wixii o dhan baa waxaa isdhex marin shaydaankaa wax cusub keeni oo dadkii usoo waxyoon markaasaa lagula soo aadi oo nabigii lala soo aadi allah wuxuu leeyahay yuuxii wuu u waxyoon bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale wuu u sheegi waa hoos ahaan zukrifalqawli qowl qurux badan quruuran kada darteed uu ku kadinayo hadalka aaday iska hoosdayn waa kadsoon walow shaaa rabuka rabbiga hadduu doonana maa facaluuhu ma ayna sameeyeen fadarhum iskaga tag faraha ka qaad yomaa yaftaruuna iyagu waxay been abuurteen isu dah markaanu icraabayno m wawda waxaan ka dhignaa waawilmaciyaa la yidhaha wawdaa fadarhum ka tag iyo wamaa yaftaruuna waxay been abuurteen isaga tag quruuran kada darteed ilayhi shaydaanka ama hadalkaa zuhrufka ah afidatu ladiina kuwii quluubtooda laa yuuminuuna aan rumaynin bilaakhirati aakhira aan rumaynin waliyardawhu inay raalli ka noqdaan hadalkaa xunka ah iyo waliyaktarifuu inay gurubsadaan ma ay shaqaysaan macnaha maa shayga hum iyagu mukhtarifuun ay shaqaysanayaan waxaa hadalkaa zuhrufka ah ay u keenayaan ay ugu sheegayaan kadin ay ku kadinayaan kawdhe iyo dadka aan muminiinta ahayn qalbiga xun inay u dhagaariciyaan oy raallina ka noqdaan ku dhaqmaan qiraa'ooyinka qaar baa ah laamtaa laamul amar ka dhigi walyardawhu walyaqtarifu laamul amar bay ka dhigi walyardawhu raalli ha ka noqdeen hadalkaa zukhrufka ah walyaqtarifu marka ha gurubsadeen maha muqtarifoon marka sidan hadda inoo dhigan baan ku wadayna waxa weeye way zukhrufalqowl bay isu waxyoon quruuran kadin darteed ay ku kadinayeen quruurku waxa weye ruuxi oo inta wax la hoosgeliyo wixii run u qaato iyo weli tasqaa inay u iilato ilayhi hadalkii ay isu waxyoodeen afidatu ladiina kuwii qalbiyaalkooda laa yuminuuna aan rumaynin bilaakhirati ilan qofka qalbiga xun ee wasakda ah unbaa hadalka xun oo dhan u dhagaadhicin qofka xaqdoonkii ma ogola inuu hadalkaa maqlo iyo waliyardawhu hadalkaa laftiisa inay raalli ka noqdaan ku dhaqmaan iyo waliyaktarifuu inay kasbadaan ama shaqaystaan maa shayga hum iyagu mukhtalifuun ay shaqaysanayaen dembi ah markay hadalkaa xunka a qaataan dembigii ay kasbanayeen horay usii soconayaan afa kayr allahi ma alla kayrkii baan abtaqii dalbi xakaman xaakim ahaan wa huwa allana alladii allaha weeye anzala dejiyey ilaykum xaggiina alkitaaba kitaabka dejiya qur-aanka ah mufasalan xaal la kala dhegdhegay oo la cadeeyo la kala fasiriyey waladiina kuwa aataynaahum aan siinay alkitaaba kitub aan siinay oo ehlu kitaabkiia yahuudiya nasaare ah yaclamuuna waxay og yihiin annahu kitaabkan qur-aanka ah munazalun in laga soo dejiyey min rabbika rabbiga bilxaqi xaq looga soo dejiyey xaaluu ku dhahan yahay falaa takuunana nabiyulahi maxamed ha noqonin min almumtariina kuwa shakisan innagaa hadalka linoola jeeda nabiylahi maxamed mumtari ma noqonayo inagaa lanaga wada meeshan waxaa weye intay ula yimaadeen yay yidhaheen masaladaasaa jirte dee wixii alla gowracayna wixii alla dilayna ma cunaysaan waxaad disheenna waad cunaysaan bal xaaladaa ka waran oo xukunka maxay kula tahay markaasaa waxaa nabiga lagu yidhi oo uu nabigu nabigu waxaan oo dhan waa loo sheegay waxaan allahayn baan xaakim ka dhigan ani alla ay xukumo allana sidan uu yidhi sidan aan ku dhaqmo alla yidhi afa kayrallaahi ma alla kayrkii baan abtaqi dalbi xakaman xaakim wahuwa allana aladii allaha weeye anzala dejiyey ilaykum xaggiina alkitaaba kitaabka dejiyey mufasalan xaal la kala saar saaray oo mid mid ku dheehan jireen oo mid mid ku khaldan jireen oo wada cad yahay waladiina kuwa aataynaahum alkitaaba kitaabka aan siinay oo yahuudiya nasaariihi yaclamuuna waxay og yihiin annahu qur'aanka munazalun in laga soo dejiyey min rabbika rabbiga bilxaqi xaaluu ku waktigiisa dhaqankiisa qur-aanku waxyaabuhu ka hadlay kulli diinihii horaa wada sheegi marka nabiga waxaa lagu yidhi falaa takuunanna ha ahaanin min almumtariina kuwa shakisan ha ahaanin xaashaah ma shakayana nabigu eh? inagaa laina sheegaya nabigu inagu fariinta ina soo gaadhsiin watamad way dhammaystirantay way taab noqotay kelimatu rabbika rabbigaa kelimaadkiisii xikmadda ahaa waxyiga ahaa sidqan run xagga khabarka iyo wacadlan caadilnimo xagga xukunka labadaba xagga khabarka iyo warka waa run xagga xukunkana waa caadil laa mubadila wax bedeli karaa ma jiro likelimaatihi alla kelimadiisa siduu wax u xukumay siduu wax uga warbixiyey siduu wax u soo dejiyey wax bedeli karaa ma jiro wahuwa alle subxaanahu watacaala asamiicu ka maqla weeye alcaliimu oo og wax walba mu maqlaa wax walbana wuu ogyahay marka macnaha waxay ka dhigan tahay ilaahaa idin arka idin maqla idin og ka bao oo ka amar qaatay ka dhigantahay ilahay wuu ina og yahay watamad kelimaadka la sheegi waa qur'aankii iyo waxyigii la soo dejiye wey tamad way taab noqotay kelimatu rabbika rabbigaa kelimadiisu oo waxyigii sidqan run xagga khabarka iyo wacadlan caadilnimo xagga xukunka laa mubadila wax bedeli karaana ma jiro likelimaati alla kelimaadkiisa wahuwa allana asamiicu ka maqla weeye alcaliimu oo og wain tudic nabiyulaahi maxamedow haddaad yeesho ka tala qaadato agsara man dad kuwa dadkiisa badan fil ardi ardada ku jira yudiluuka way ku luminayaan can sabiililaahi alla wadadiisay kaa lumin in yatabicuuna ma yatabicuuna ma raacayaan iyagu ilaa danna mala mooye wainhum iyaguna ma aha ilaa yakrusuuna inay malaawaalayaan karsigu waa waxaad iska qiyaasta o yaa karsi la yidhaah nabiyullaahi maxamed waxaa loo sheegay dad badan oo gaalaha u imanoo talay nabiga siinaya war sidaa iyo sidaa yeelo nin dadku ha ku soo raace bal yar dabac muujiyo ilaahyaha cayda ka daayo warar badan bay ula imanayaan markaa nabiga waxaa lagu yidhi inta badan ee dhulka joogta haddaad ka tala qaadatood raacdo waddadii xaqaydu ay kaa leexin ood iyaga yeesho waxay raaciyaan waa mala awaal waa mala awaal wey waxay raaciyan wax kaloo xaqohe hayaan ma jiro marka mala awaal diin ma noqdo talena ma noqdo waintuu hadaad yeesho aada deecdo agsara man dad badankii fil ardi ardada ku sugan yudiluuka way ku way kaa leexin can sabiilillaahi alla wadadiisii bay kaa leexin in yatabicuuna maa ma raacayaan ila danna mala un mooyaan wax xaqiiqo ay hayaani ma jiro wainhum iyaguna ma aha ilaa yakhrusuuna inay malawaalayaan mooyaane ina rabbaka rabbigaa huwa rabbigaa aclamu ka og weeye man yadilu qofka ka lunsan can sabiilihi wadadiisa wahuwa allana aclamu wuu ogyahay bilmuhtadiina kuwa hanuunsan waxay ka dhigan tahay nabiyullaahi maxamed oo adigaa waddadii xaqa ayd haya adigiiyo dadka ku raacay yaa waddadii xaqa ayd haya kuwaasi fikrad kasta ay waa dalaal wey ina rabbaka rabbigaa huwa rabbigaa aclamu ka og weeye man yadilu qofka ka lunsan can sabiilihi waddadiisii xaqa ahayd wahuwa allena aclamu wuu ogyahay bilmubtadiina kuwa hanuunsan ood adu hogaamiye ka tahay fakuluu cuna mima kii dukira smullaahi ilaahay magiciisa lagu xusay caleyhi dushiisa in kuntum haddaad tihiin muminiina kuwa rumay biayaatisa wax kasta oo nabiga loo sheegay oo alle magiciisa lagu xusay oo lagu gowracay cunaa ugaadh oo kale markaad bisinka ku dirtaan ayga waxa aad gowracaysaan kulli waxaasoo dhan markii magaca alla lagu xuso cunaa layidhi marka aayad baa jirta ka daba timidoo ehlu kitaabka dacaamkiisa waa laydiin xalaaleeyey marka kuwaa in magaca alla lagu xusiyo lagu xusin lama kala sheegin sida iyo wax ku gowracdaan markay gowracaan waxa weye ibnu kasiirka wuxuu leeyahay waxaa la ogyahay magacaan allahin inayna ku gowracaynin buu ibnu kasiirku leeyahay laguma raacsano masalada miyaa la weydiin mid walba war maxaad ku gowracday miyaa la dhihi may weyn saxaabadaa waxay yaa rasuulallah dad baadiyaha ka iman oo ka iman yaa hilib noola iman inay bisinka qabteen in kalena ma kala ogin idinku bisinka qabto cunuyda nabigu caleyh salaatu wasalaam marka dadkii dee la weydiin maayo war bisinka miyaad qabatay la dhihi maayo marka aayadda ahlu kitaabka waa laidin ah bisin la weydiin maayo idinku muslimiinta haddaad waxaad bisinka ku gowracdeen cunaa la yidhi marka aayadaasaa ah meeshaa inoo taalla fakuluu cuna mimaa kii dukira smullaahi ismiga alla lagu xusay caleyhi dushiisa markii la gowracayay in kuntum haddaad tihiin muminiina kuwa rumeeyey biaayaatihi ilaahay aayadihiisa rumeeyey wamaa lakum maxaad leedihi war maxaad leedahay soo lama lakum maxaa idiin sugnaadayo anlaa ta'kuluu aydaan u cunaynin mimaa kii dukira smullaahi ilaahay magaciisa lagu xusay caleyhi dushiisa walxaad qal fasala uu alla kala saar saaray oo caddeeyey lakum idinka maa xarama calaykum wuxuu idinka xaraameeyey ilaa ma durirtum waxaad u baahataan mooye oo markii shay xaaraama aada u baahataan waad cunaysaan ilaa ma durirtum waxaad u baahataan ilaahi xaggiisa mooyaane waina kaiiran in badan la yudiluuna dadka way luminayaan biahwaahim se iyagu rabaan ina rabbaka rabbigaa huwa rabbigaa aclamu ka og weeye bilmuctadiina kuwa xadgudbay war wixii bisin lagu gowracay cuna ma layidhi wixii bisin lagu gowracay maxaydaanu cunayn ilaahayna wuu idin sheegay wixii xaaraama xurimat calaykum lmaytatu wadamu walaqmlkhudiir waa la idin sheegay wixii xaaraam idinka ah acmaash ee ashyaada jirta cibaadadii ashyaada laysbarbardhiga ashyaada asalkeedu waa xalaal ilaa wixii nasku ka cibaadada asalkeeduna waa mamnuuc lama geli karo ilaa wuxuu nasku baneeyey mooyaane marka wixii laidinka xaraameeyey waa laidin sheegay marka maxaad la cuni laadiin wixii bisin loo gowrahay ilaa wixii aad u baahataan wixii laidinka xaraameeyey haddaad u baahataan waad cunaysaan oo qofka baahidu hayso baktiga uu cuni uma lakum maxaa idiin sugnaadayo allaa taakulu aydaanu cunaynin mimaa kii dukira smullaahi ilaahay magaciisa lagu xusay caleyhi dushiisa walxaad qalfa sala uu kala cadeeyo kala saar saaray lakum idinka maa xarama alaykum wuxuu idinka xaaraameeyey ilaa maa shay mooye oon xaaraam idinka ahayn udurirtum ilayhi aada u baahateen oo baktigii haddaad u baahataan waad cunaysaan waina in badan layudiluuna way luminayaan dadka ficilku waa mucadda weeye layudiluuna naasa dadka way luminayaan biahwaa'ihim say iyagu rabaan bay ku lumin bikayri cilmin cilmi la-aan jahli bay ku hogaaminayaan ina rabbaka rabbigaa huwa rabbigaa aclamu ka og weeye bilmuctadiina kuwa xadgudbay culimadu meesha way ka yar hadleen qole waxay dhiheen bisinka qofka muslimka ahi neefkuu gowraco hadduu bisinka ka tago hadduu ka suga tago ama ilowsho uga tago culimada qaar waxay leeyihin hadduu ilowsho uga tago ama uu ka suga tago waa la cuni muuminku waa daahir waxba kama xuma waxa weeye culimadana waxay leeyihiin hadduu camdi uga taga la cuni maayo hadduuse sahwi uga tago waa la cuni culamada qaarna waxay leeyihiin camdan wa sahwan labadaba hadduu uga tago la cuni maayo leeyihin marka sida ugu fiican waxaa weeye almuminu waa aahir isagoo qalbigiisu fayow yahay muslim ayuu gowracay hadduu ka taga bisinka waa la cuni wey allah wuxuu leeyahay wadaruu ka taga daahira alismi dembiga kiisa muuqda oo badanka aad ka qabataan iyo wabaadinahu ka qarsoonood qalbiga ku haysaan in aladiina kuwa yaksibuuna shaqeeya kasba alima imiga sayujzawna waa laga abaalmarin bimaa shay kaanuu ahayn yaktarifuuna kuwa gurubsaday kuwa shaqaysta weeye garo oo dembiga ka muuqda iyo ka maqanin labadaba ka tag ka muuqda waa waxaad badanka iyo xubnaha ka samaysaan oo la arko baadinkuna waa waxa qalbiga ku jiro waswaaska iyo shakiga iyo gaalnimada ka qalbigaagana allah baa arkay ogow wadaruu ka taga daahiral ismi ismiga kiisa muuqda oo badanka aad ka qabataan iyo wabaadinahu ka qarsoon oo qalbiga aad ka qabataan ina aladiina kuwa yagsibuuna shaqeeya kasba alisma dembiga sayujzowna waa la abaal marin bimaa shaygii kaanuu ahaayeen yakhtarifuuna kuwa shaqaystay marka waxaa meesha waxaa taalla daahirkii dee dadkiibaaba ku arkee qalbigaaga allah baa daalacanay wixii dembi ahayd ku qabato waa laga abaalmarin walaa taakuluuha cunina mima kii lam yudkar ismullaahi ilaahay magaciisa aan lagu xusin caleyhi dushiisa wainahu kaa aan magaca alla lagu xusan lafisu faasiqnimo weeye diinta ka baxsan waina shayaadiina shaydaamuhuna la yuuxuuna waxay u waxyoonoo u sheegi ilaa awliyaaihim saaxiibadoodii insiga aha ama jinka ahaa waxbay u waxyoona u sheegi waday u qori waday u sheegi liyujaadiluukum si ay idinla doodaan kuwan loo waxyooday wayna dactumuuhum haddaada dhecdaadu ka tala qaataan oo la tashataan inakum idinku lamushrikuuna baa tihin iyagoo kalaa tihin waa kaynu sheegaynayo ha cunina waxaan magac alle lagu xusin aayaddii ahayd ehlu kitaabka raashin hilibkiisa cuna yaa meesha taalla marka culimo waxay leeyihiin aayaddaa yaa tan nasakday aayaddaasaa tan nasakday culimada qaar baa leh oo waxa weeye aayaddaas yaa tan nasakday oo bisinka kuwaas dee u qaban mahayaan bisinka kuwaas soo maaha marka lamayna nasakhine aayaddanu islaamkay khaas ku tahay taanu ahlu kitaabka yay khaas ku tahay hilibkooda in la cunayo wey walaa taakuluuha cunina mima kii lam yudkar ismullaahi ilaahay ismigiisa aan lagu xusin caleyhi dushiisa wainahu kaa aan ismiga aan lagu xusin lafisiq faasiqnimo weyn aayaddaasaa ka dambaysayo dee wixii wixii ehlu kitaabku gowracan waa la cuni wey waina shayaaiina shaydaamuhuna dayuuxuuna way u waxyoon ilaa awliyaaihim saaxiibadood awliyadoodii xagga insiga ahaa iyo awliyadoodii xagga jinka ahaa yuu shaydaanku hoos ahaan wax ugu sheegi sidaa yeelo oo sidaa yeelo oo saa kula liyujaadiluukum inay idinla murmaan kuwa jinka iyo insiga ahi wain adactumuuhum haddaad yeeshaan aada adeecdaan oo ka tala qaadataan inakum idinku lamushrikuuna bat ilaa shirki bay idinla iman awaman axad kaana ahaaday maytan bakt oo fa axyaynaahu aan noolaynay oon xaqa fahamsiinay wajacalnaa lahu aan u yeelay nuura nuur oo qur-aankii ah yamshi uu ku soconayo bihi nuurkaa dadka dhexdiisa kaman ruux oo kale mahaluhu fi ulumaati mugdi ku jira laysa ma ahaanin bikhaariji ku ka bixi minhaa ulumaadkaa ku ka bixi maaha waxaa meesha layna tusaalaynaya qof mumina oo iimaanka ku noolaaday oo nuurku hogaaminayo ma lamidba qof mugdi iyo shirki iyo nifaaq ku dhex jira ma lamidba marka tusaale ahaan baa laynoo soo qaaday qof nuur wata oo iftiin wata ee qof mugdi iyo dulmaad ku jira ma isku mid labadaasi may mumin iyo gaalna isku mid maaha wey marka labadoodii baa lainoo soo dhigay awaman marka eh, sida ay ku fasiraan maaluhudaasi laysa kamidli shay weeye o waa ziyaaday leeyihin haddii aan ziyaado laga dhinin kaman ruux maaluhu tilmaantiisu ay tahay fi ulumaati yuu noqon marka sidaa horeyna ku wadi awaman axad kaana ahaaday qur-aanku male ziyaado wixii kelimo ziyaado lagu sheego takiid bay faa'iideyneysaa awaman axad kaana ahaaday meyitan wax dhintay oo markii hore mushrig ahaa oo faaxyaynaahu aanu noolaynay biliimaani iimaankii aan ku noolay qalbigiisii noolaaday wajcalnaa aanu yeelay lahu isaga nuuran nuur oo qur-aankii uu gacanta ku wato qalbiga ugu jira yamshi uu ku socnay bihi nuurkaa finaasi dadka dhexdiisa mucaamaladu dadka la mucaamalo qur-aanku wataa siduu isagu u dhaqmayo qur-aanku wataa qofka noocaasi kama ruuxo i ulmaatin ku jira mugdiyaal oo gaalnimo iyo shirka ku jira laysa anayn bikaarijinku ka bixi minha xaggeeda ilan ulmi buu ku jiraa iftiinuu kaga baxana ma haysto kadaalika sidaasoo kale yaa zuyina loogu qurxiye lilkaafiriina gaalada maa shaygii kaanuu ahan yacmaluuna kuwa camal fala sida ay dulmigii ay ugu dhex jiraan dulmigii ay ku dhex jiraan oyna garanaynin inuu dulmi yahay wax fiican ay moodayaan yaa gaalada loogu qurxiye camalkoodii marka dulmigiiba ku susocayaan oo kama baxayaan dulmigii wakadalika sidaas kadalika sidaasaa zuyina loogu qurxiyey lilkaafiriina gaalada maa shaygii kaanuu ah yacmaluuna kuwa camal fala oo gaalku camalku ku jira wuuba la fiican yahay hadda qudheeda ruux waliba waxa uu isagu jecel yahay buu ugu yeedhi dadka dadka qaadkii waxaa cuna wax la qayilay rabaan dadka khamriga caba oo kale dadka suuqa dilaala oo kale dadka fadhi kudiridka fadhiya qof waliba wuxuu hayo yaa la quruxsan oo la wanaagsan ilaa hadduu la qursan uu iska dayn lahay wakadalika sidaas yaanu jacalnaa u yeelay fii kulli qaryatin qaryo walba mujrimiyaha dambiilayaasheeda akaabira kuwa waaweyn icraabtu meeshan way yar adag tahay mujrimyahaadaasaa mafcuulkii hore ah akaabirana waa mafcuulkii labaad si kale in la ciraabo waa suuragal qaryo walba dambiilayaasheedu waa kuwa waaweyn wey macnuhu qaryo kasta oo meel dega dambiilayaasha hogaaminaya oo qasaya waa kuwa ugu waaweyn saadada ee xoolo haysta wey qaryal walba kuwaasaa qasi wakadaalika sidaasaanu jacalnaa ugu yeel u yeelay fii kulli qaryatin magaalo kasta mujrimiihaa dembiilayaasheeda akaabira kuwa waaweyn qaryo walba dembiilayaasheedu waa ragga waaweyn maxaa sidaa kuwa waaweyn ee caqliga isbidaaya maxaa hogaamiyayaal looga yeelay liyamkuruu inay khayaano sameeyaan fiiha qaryada khayaano sameeyaan oo dadkii wadada ka leexiyaan oo waxaan jirin u sheegaan kuwa waaweyn weeye wax wax luminayaan liyamkuruu inay khayaaneeyaan fiiha qaryada dhexdeeda dadkii joogay wamaa yamkuruuna mana khayaaneynayaan oo khayaanaday samaynayaani ma jirto ilaa bianfusihim naftoodu bay khayaaneeyeen qofku hadduu dembi iyo khayaano sameeyo oo isagu wax kasta uu ku doonayo dhibku isagu dib ugu soo noqon allah isagu kala xisaabtami wey adduunka laftiisa in lagala xisaabtamaa suuragala oo inta la fahmo dib li isugu noqdo oo meeshaba laga saaraa suuragala wamaa yamkuruuna ma makriyayaan ma khayaanaynayaan ilaa bianfusihim naftooda mooyeen dhibkan ay samaynayaan naftooda dib ugu noqon wamaa yashcuruuna mana oga iyagu sidaa ila hadday og waxaanu inay dib ugu soo noqon og way iska dayn lahaayeen waidaa jaaadhum hadday u timaado maakiriinta mujrimiinta aayatun mucjizad qaaluu waxay dhihi lan numina rumayn mayna xataa nutaa ilaana loola yimaado mila maa shay oo kale uutiya loola yimid rasuulullah ilahay rasuulkiisa loola yimid ilaana loo waxyoodo annagana rumayn maynaa aayad baa u timid ilaa rususa sida loogu waxyooday anaga annagana na loogu waxyoodo ma rumaynayna dhahaya isla weynaa maana loo waxyooday leey waidaa jaa-adhu markay u timaado aayatun mucjizad qaaluu waxay dhihi lan numina rumayn mayno annagu aayadan ma rumaynayn xataa nutaa ilaana loola yimaado mila maa shay oo kale uutiya rasuulullahi alla rasuulkiisa loola yimid anaga laftayadana loo waxyoodo allaahu allah baa aclamu og xaysu makaan yajcalu uu yeeli risaalatahu rasuulnimadiisa meesha uu risaalada dhiga allah baa og kuwa le ma anagana loo waxyoodo risaalada dadka ku fiican ee alla ugu talagalay allah baa og nabiyullaahi maxamed baa hadda goobjooga markuu qur-aankani soo degayo nabiyullaahi maxamed baa goobjooga waa axadka adduunyada ugu sarreeyey ugu fiican ugu wanaagsan ee alla risaaladiisa khaatimada uu la nabilahi maxamed allaahu allah baa aclamu og xayu makaan yajcal uu yeeli risaalatu rasuulnimadiisa uu yeeli idinku marka um uma suubataan sayusiibu ladiina kuwii wuu asiiba ajarahum u dambaabay saqaarun dulli baa asiibi cind allaahi alla agtiisa iyo wacadaabun cadaab shadiidun oo daran bisababi maa shay sababti kaana yamkuruuna kuwa khayaana allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay aladiina kuwii ajramuu dembaabay saqaarun dulli cinda allah hadda qofka dembiilaha ah qofka daroogeystaha ah dulliga saaran hadda waad la yaabay iyo wacadaabun cadaab shadiidun oo adag bisababi maa shay sababti kaanuu ahaayeen yamkuruuna kuwa khayaano sameeya sababu kawnihim maakiriin wey allah subxana watacaala